baraujinaynaa ugu muhiimsan tahay luqada carabiga muhiimaddeeda luqada carabiga waa luqo aada u muhiim ah qofka muslimkaana uusan ka maarmin sababtoo ah waa luqatu lqur'aan qur-aankii waa luqa carabiya luqada uu ku soo degay soomaali maahan sawaaxili iyo ingiriisna midna maahan waa luqa carabiya sunnada nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam ayaduna waa luqa carabiya marka kitaabkii iyo sunnadii maqaasidooda iyo macaanidooda si saxa oo xaqa looma fahmi karo faham saxiixa ilaa in luqada carabiga la fahmo maahane saas daraaddeed culammadu waxay yidhaahdaan inta badan firaqa daallada ah ee mubtadicada ah waxaa ay u badan yihiin marka koowaad inay bilaabaan cajami dad ah marka musiibadu meeshay uga timidna waa cajaminimadaas xaggeeda oo luqadii carabiga ay ka jaari yihiinoo luqatulkitaab wa sunna ah qur-aanka macnahaasuu tilmaamaa oo ah qur-aanka luqa carabiyuu ku soo degay luqadaas qofku markuu yaqaan ayuu kitaabka lana fahmi karaa ilaah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi inaa jacalnaahu qur'aana carabiyan lacallakum tacqiluun qur-aankii waxaan ka dhignay qur'aan oo carabi ah inaad fahm inaad garataan daraaddeed inaad garataan marka waxaa luqadan loogu doortay dadka luqadan yaqaana inay gartaan qur'aanka taas macnaheedu waxay tahay haddaan qofku luqada oqonin qur'aanka ma garan karo mar kale ilaah wuxuu ihi subxaanaه wa tacaala qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaj qur'aan carabiyaan ka dhignuu ilaahay yidhi oo qallooc midu saaxiiba kayrkiis ah, lacallahum yattaquun si dadku ay inta u fahmaan ugu dhaqmaan cadaabka alle ilaaliyaan mar ilah wuxuu uhi kitaabun fusilad aayaatu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun waa kitaab oo aayaadkiisa la kala saaray waa qur'aan carabi ah qur'aan carabiya weeye dadka garanaya aa loo kala saaray dadka carabiga garanaya liqowmin yaclamuun ah, dadkaas carabiga garanaa wuu u kala saaran yahay qofkii aan carabiga garanayn qur-aanku uma kala saarna macnihiisuna uma cadda mana fahmi karo markaa ilah wuxuu uhi nazla bihi ruuxu lamiin qur-aankan waxaa la soo degay malakuljibriil ruuxii la aaminay calaa qalbika litakuuna min almundiriin qalbigaagu kula soo degay si aad uga mid noqoto kuwa diga bilisaani carabiyin mubiin luqa carabi ah oo cad ayuuna kula soo dego marka luqada carabiga barashadeeda fahmideeda waa arin lagama maarmaan ah waxayna yidhaahdaan culammada muslimiintu waa farad si guud waa fardulkifaa'i naaxiyo kasta iyo magaalo kasta dadka degan in laga helo dad carabiga yaqaan waa waajib qofka kitaabka iyo sunnada akrinayana waajibay ku taha isaga fardulcaynay ku taha inuu isagu luqada carabiga yaqaan maxaa yeele qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahu waajib wixii aan waajibku dhammaystirmayn ilaa in la helo maahane shaygaasuna waa waajib kitaabka iyo sunnada in la fahmaa waa waajib mana dhammaystirmayo fahamkaas ilaa luqa carabiya la helo oo ma soo xasilayo faham saxiixa in la fahmaa ma soo xasilaydo ilaa luqada carabigaa la fahmo sidaas daraaddeeda waa wasiilo oo horta haayo maaha haayo maaha shayga la higsanaya luqada carabiga laftigeeda maaha shayga haayadaaho la higsanayo oo lagu dadaalayo in la gaaro la doonayaa waa fahmulkitaab wasunna fahman صaxiixan laakiin fahamkaas wixii lagu gaari lahaa jaranjartii lagu gaari lahaa gurigaas anqaafkiisa haddaad rabto meesha sare haddaadaan jaranjarta marin ma gaari karin fahamkaas ma gaari kartid haddaadan luqa carabiya maran luqa carabiya haddaadan baran ma gaari kartid sidaas darteeda ayay culammada muslimiintu u yidhaahdeen waa waajib in la barto khaasatan qofka kitaabkii sunnada akrinaa sababtoo ah kitaabkii sunnada in la fahmaa waa waajib waajibkaasuna ma dhammaystirmayo ma soo xasilayo ilaa in la fahmo maahane luqada carabiga ah luqada carabiga in la fahmo cumaduna saasay u sheegaan masaa'ilkaas culummadii hore iyo kuwa mucaasiriinta labadaba kulligood saasay u sheegaan sidaas ayay u sheegaan asheekh moxamed ibnu axmed culaysh kitaabkiisa la yidhahdaa xallu lmacquud min nadmi اlmaqsuud wuxuu yidhahdaa watacalum اlculuumi اlcarabiyati naxwan wasarfan wabayaanan mima laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib kamaa qararahu اlusuuliyuun luqada carabiga naxwaha iyo sarfaga iyo balaaqada oo la bartaa kuwaas in la bartaa waxay ka mid yihiin waxaan waajibku dhammaystirnayn ilaa isaga maahane sida usuuliyiintu sugeen maxaa yeele fahamkay kitaabka sunadu waa waajib lianna fahma alkitaabi wasunnati waajib arrintaasna waxay usuuliyiintu ku qariraan shuruudda mujtahidka markay ka hadlayaan oo waxay idhahdaan waa inuu derajo dhexe ka haysta luqada naxwo iyo sarfiga culuumta luqada carabigaana culuumta luqada carabigana kan u sharaf badan oo u fadli badan oo u weynan badan waa cilmiga naxwada sababtoo cilmiga naxwada dhammaan culumtii kaloo u baahan isaga miftaax iyo furu u yahay culumtii kaloo dhan isagaa fure iyo miftaax u ah waa shayga ugu muhiimsan marka asheekh moxamed ibnu axmed ibnu cabdilbaari alahdal kawaakib duriyaa wuxuu yidhahdaa wahuwa anfaqu lculuumi alcarabiya naxwuhu culumta carabiga ah laba-iyo tobankaa waa midka ugu nacfiga badan id bihi tudraku jamiica maxaa yaele dhammaan culumta carabiga isagaa lagu gaaraa saas daraaddeeda suyuudi yidhi ina alculuuma kullahaa muftaqiratu ilayh culumta dhammaanteed naxway u baahanta culumtoo dhan naxway u baahanta waakib duriyaha juz labaatan iyo shan sheekh wuxuu ihahdaa cilmiga naxwo waa cilmi sharaf badan waana wasiilo laba shayoo muhiimaa ah lagu gaaraa kan koobaad waa fahamka kitaabka iyo sunnada maxaa yeelay in badanoo kitaabka iyo sunnada fahamkooda ka mid ah ma soo xasilayo wuxuuna ku xidhan yahay naxwada naxwo la'aanna ma soo xasilayo tan labaadna luqadii qur-aanka in la toosiyo laxniga laga ilaaliyo wey naxwada bilowgeedu waa adagya aaqirkeeduna waa fudayd badan yahy wuxuu ka dhigan yuhu yidhaa cuthaymiin guri oo qasab ka samaysan albaabkuna birya waa qasab inta kale waa fududa laakiin albaabkii waa bir birtaas adoon ka gudbin qasabka gura laakiin markii la dhex galo waa fudaydu sidaas waxaan ku khilaafaynaa uu yidhi qolooyinka yidhaahdeen may asaga dhamaba adag oo kuwaa yidhi anaxwu sacbun wa طawiilun sullamuhu ida artaqaa fiihi اladii laa yafhamuhu araada an yuqriba fa yucjima ah, naxwe waa mid adag jaranjartiisuna dheertah muddo dheer jaranjartiisa waad ku soco adoon gaarin uu yidhi hadduu koro qofka aan fahmayn wuxuu doonayaa kelmadda inuu icraabo saxo waana cajamiyu ka dhigo waa qaldan hmm. saas waa khilaafsanoo saas maahan waxaan leenahay yuu yidhi annaxwu sahlu wasulamhu qasiiru war naxwo waa sahlayna jaranjartiisuna waa gaabanta wadurjuhu sahlatun min awalihi tafhamu bal waxaan leenahay jaranjartiisa waa iska fududoo awelka horaad ba fahmi doontaa insha allah hmm. awelka horaad fahmi doonta laakiin daruuri waxaa ah awelka bilowgu inuu adag yahay wax shakiya ma leh daruuri waxaa ah inaad bilowga aada u dadaasho aad inaad u dadaasho laba shayna ku dadaasho darsigoodan goyn iyo darsiga la akriyood aad u sugto oo darsigii shalay lagu akriyay aadan berri u baahan kitaabkii la dhameeyeyna aadan dib ugu baahan laakiin haddaad gogoydo waxba kama keeno naxwo qof gogoyo wax kama keeno kitaabkii dhammaaday qofaa noqona midka dambe wax kama keeno waa isku xihan yahi bilowga horay ku wada xihanta cashar hadduu ku dhaafo casharka ka dambeya werigaa fahmi mayd xayra kii horeu ku xidhan kii horu ku xidhan kii horu ku xidhan marka inaa aada u dadaasho wey asmaci wuxuu yidhi waxaan anuu ka cabsanayo qofka daalib cilmigaah waxa ugu daran oon daalib cilmi uga baqaya waxay tahay hadduusan naxwo baran inuu soo galo qowlkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcada min annar qofkii been iga sheega isagoo u kasaya naarta booskuu ka degi lahaa qofkaas waa diyaarsan qofkaan naxwo oqoon oo xadiidka nabigaan akraa yidhaahda inuu xadiidkaas soo gala u sababtu waxay tahay nabigu laxni ma sheegi jir weligiis laxni kuma hadlayn nabigu sala allahu alay wasalam qofkaan naxwo oqoonoo yidhaahda waxaan akraa xadiisna laxni waa sheega waa qasab ah, marka nabigii been ka sheega nabigaad been ka sheegi marka inaad naarta boos ku leeda u haddaad tidhahda diinaan ka hadlaa adiga oo aan oqoonin naxwada alqaadi ciyaad ayaa ilmaaca ku sheegay hadalkaas boqol sideetan iyo afar ibnu casaakirna taariikhu dimashqa ayuu ku sheegay marka waa arrin muhiima qofku iska ilaaliyo qofka culumta meel kastuu ka gaaro xadiidka hadduu bukhaari oo kale ku noqdo oo tafsiirka ibnu jariir oo kale ku noqdo oo fiqiga uu shaafici oo kale ku noqdo naxwana uusan oqoonin waa qof xujooyinkiisu jaban yihiin shubhooyinkiisuna sida baddi ay yihiin oo shubha ku furan tahay cilmigiisana aan lagu kalsoonaa karin fahmigiisana aan lagu nacfi karin waxaabaa la yidhi low kunta fi lfiqhi ka nuqmaani aw zufar aw ibni idriisa aydan wabni shaybaani wafaataka naxwu lam tuxsab ida اjtamacad fadaa'ilu naasi ilaa niصfa insaani low kunta fi lfiqhi ka nucmaani aw zufar haddaad fiqiga kala mid noqoto nucmaan ibnu haabit iyo zufar ah, zufar imaamkii la dhihi jiray iyo nucmaanki kii la dhihi jiray nucmaan ibnu haabit nucmaan ibnu haabit waa kuma eh? abu xaniifa abu xaniife haddaad fiqi ka gaarto aw ibni idriisa aydan wabni shaybani ama axmed ibnu xambal aada la mid noqoto iyo shaafici fiqiga halkaas aad ka gaarto naxwuhuna uu ku dhaafo wafaataka naxw marka dadku isku yimaado adiga lagu miisaamayo lam tuxsab idaa jtamacad fadaa'il naasi dadka fadaaishiisa markay isku timaado adiga lagugu xisaabima ilaa nisa insaani qof barkiisa ah, qof barkiis ayaa marka naaqisaas maxaana fadaa'idishiisa tusaya ka mida cumar ibnu khadaab hadalka uu yidhi tacallamu alcarabiya fainahaa tuhbitu alcaqla wa tuziidu fi lmuru'a carabiyada barta carabiyadu caqligana waa sugtaa qofka sharaftiisana waa ilaalidaa maxaa qofka wuxuu qiimo leeyahy intuusan laxni sheegin wax kastoo macaani iyo qawaacid iyo masaa'il muhiima ah hadduu ka hadlo hadduu carabiga laxniyo qofkii carabi yiqiinay mar dambe ka dhegaysa ma karo waa kuwa laboonaya mana ku dhegaysan karo ma ka dhegaysan karo macno male marka qiimo male hadalka cumar ibn اlkhadaabna bayhaqiga shucab ulimaan ku sheegay khadiib baqdaadina aljaamic cabdullahi bni cumar hadduu caruurtiisa gobol ka midoo carabiga qaldaydoo laxninaydoo ixraabka qaldaydo arka waa garaaci jiray ubay bnu kacbna wuxuu yihi tacallamu alcarabiya kamaa tacallamuuna xifda alqur'aan carabiyada waxaad u barataan sida qur'aanka xifdigiisa aad u baranaydaan xifdiga qur'aanka cabdullaahi bni cumar inuu garaaci jiray hadduu caruurtiisa oo ixraabka qaldayda arko ibnu sacda dabaqaadka ku sheegay juska afraad boqol iyo konton iyo shan ubay bnu kacab hadalkiisana بن abi hashim في akhbaari naxwiyiina صفxada afartanaad wa بn abi shayba musanafka juska lixaad boqol tobaniyo lix marka carabiyada qofku in aad u ilaashado wy aadna u ugu dadaalo abulmaxaasin maxamed ibn cumar baxraqxadrami isagoo daalibka ku boorinaya barashada cilmiga carabiyada guud ahaan gaar ahaanna bimulxat اcraabi oo wuxuu yidhi in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaabi وbaraacatan fii fahmi kuli kitaabi wa tilaawaة اlqur'aani xaqa tilaawatin lafda وatafsiira wafasla khiطaabi wa qiraa'aةa sunani اmuniirati taabixan aahaaraha mutawakiyan lisawaabi wa buluuqa gaayaati اlbalaaqati caarifan bimawaaqic اliijaasi wاlإطnaabi fabda bcilmi الnaxwi fahuwa asaasuhaa laa yamtarida ululalbaabi wuxuu yidhi inshiita nayla alcilmi wاlaadaab daad doonaydo inaad gaarto cilmi iyo aadaab wa baraacatan fii fahmi kuli kitaabin iyo kitaab kasta fahmkiisa meesha u sarayda inaad gaarto ood ka sara marto dadka kale wa tilaawata alqur'aani xaqa tilaawa qur-aankana aad u akrido qiraa'adiisa saxdaa lafdan wa tafsiiran wa fasla khidaabi lafdiga sida qira'aadka loo akrinay qira'aadka ma baran karo qofka naxwo oqon tafsiirka qur-aanka carabiga kala saaridiisa sunnooyinka dariiqa iftiimiya nabiga akrintiisa adoo raacaya raadkeeda saxna inaad la saaxiibta rabto mutawaqiyan lisawaabi haddaa rabto wa buluuqa alqaayaati albalaaq balaaqada qaayaadkeeda inaad gaarto adoo yaqaana hadalka meesha la gaabiyo meesha la dheereeyo waxaad bilowdaa cilmiga naxwada fabda bicilmi naxw fawa asaas u ah dhammaan wanaaggaad rabta asagaa aasaas u ah laa yamtari fii da ululalbaabi arrinkaas kuma shakiyo dadka caqliga le kuma shakiyaan caqliyaalka nadiifka dadka saaxiibkaa kuma shakiyaan shakina kama galo waa hubaan marka waa cilmi muhiim ah waana cilmi bilowgiis adagi laakiin aad u fudud sababtoo ah wax yar muddo yar inaad sabartuu kaa raba hudayr ka gadaal asagaa isballaqaya isagaa isfurfuraya adigaada macaansanaya adaanba ka tegi karin laakiin sabar iyo dulqaadka koobaad uu kaa raba sabar iyo dulqaad ayuu kaa raba kitaabka oon rabna inaan akrino insha allahu oo tuxfaha shiika iskale magaciisa waxaa la idhaha maxamed muxyadiin cabdulxamiid almisri nin caalimahoo naaxi ah oo culammada muxaqiqiinta muslimiinta casrigii afar iyo tobnaad ka mid ahaa wuxuu ku dhashay tuulada la yidhahdaa qaryatu kafri lxamaam ee dhanka bariga masar ku taalla kun saddex boqol toban iyo sideed hijiriyadu markay ahayd tacliimtii koowaad ayuu qaatay qur-aanku xifdiyey kadibna macadka dumyaad ee diiniga ahu galay kadib macadkii qaahiruu galay shahaada caalamiya nidaamiyu wuxuu qaatay kun saddex boqol soddon iyo saddexdii waxaa loo doortay inuu mudaris ka noqdo kuliyadaha ashar ashariif kun saddex boqol afartan iyo saddexdii qismu daraasaati alculyaa kadibna waxaa loo cayinay mufatish bilmacaahid diiniya kuliyo badanu mudaris ka noqda kadibna waxaa loo cayinay camiidka kuliyadda luqa carabiya ee ashar inuu noqdo kadib waxaa loo doortay inuu xibin ka noqdo majmacu luqati alcarabiya qaahira xibinna uu ka noqdo bimajmaci albuxuuhi alislaamiya kadib cadowgiis iyo saaxiibkiis waxay ka marqaati kaceen cilmiga ballaaran ee uu luqada u leeyahay wuxuuna bilaabay ta'liif iyo taxqiiq kutubo badan ayuu taxqiijiyey oo naxwo u badan oo ka yahay kitaabkan aan rabno inaan akrinaa tuxfatu saniya bisharxi muqadimati اlaajrumiya tasriif alafcaal uu ka mid yahay ibnu caqiilka ayuu taxqiiq ku leeyahy qadhu nada ayuu ku leeyahy awdax almasaalig calaa alfiyati ibni maalik uu ku leeyahy taxqiiq muqni almuqni libni hishaam ku leeyahy insaafka fii shu'uuni اlkhilaaf bayna anuxaati alkuufiyiina walbasriin uu ku leeyahy libni ambari iyo qayrkooda aada u badan wuxuu dhintay kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijiriyada magaalada qaahire ayuu ku dhintay imaam cilmigiisu waasic yahayo jannaatulfirdows lacal allah ku abaalmariyo kitaabka muqadimaadka badanoo horeto akrimaynee muqadimada koobaada kitaabku markuu shiiku qoraayo uu qoray muqadimadaasaan ka bilaabayna muqadimatu shaarix bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan kitaabkaan ku alifaa uu yidhi shiiku allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday wakafaa ilaahay baana ku filan wax walba wasalaamun nabadgelyo calaa cibaadi ilaahi addoommadiisa korkooda ha ahaato aladiina addoommada istafaa ilaah uu doortay oo ah ambiyada haadaa midkaanu sharxun waa sharax sharaxaasoo waadixulcibaarati cibaaradiisu ay cad dahay ad u cibaaradiisu ay u cad dahay wax qarsoonoo qumud ku jira maaha sharaxaasoo daahirulishaarati ishaaradiisu ay muuqato sharaxaasoo yaanicu hamarati midhihiisu ay bislaadeen midho iska bisilo iska guraa wey midho bislaaday oo iska guraa wey sharaxaasoo daani lqidaafi gurashadiisu ay dhowdah laamaha maaha laama jaran jaraya kaaga baahan inay geedko meeshaana iska raarcan midihiisu tuxfadsaniya kaasaan meel dhow ka gurane sharaxaasoo kaiiru ls'ilati su-aalihiisu badan yihiin iyo wa tamriinaad ardagiyuu tababaraa su-aalo fara badan uu keeneen tamriinaad waxyaala qofka lagu layliyo ardaga lagu layliyo qasadtu bihi sharaxan waxaan ula qastay azulfa dhowaansho ilallaahi ilaahay aan ugu dhowaado tacaalaa ilaahay waa sarreeyaaye bitaysiiri fahmi اmuqadimati اajrumiya muqadimada ajrumi muqadimada kitaabka magaciisi wey ajrumiyada magaceeda muqadima la yidhaha ajrumina waa shiiqii alifay marka ajrumi muqadimadiisa muqadimadaas fahamkeeda fahamkaas fududayntiisa ayaan ilaahay ugu dhowaanaya waxaan ilaahay ugu dhowaanaha wuxuu yahay muqadimada oo ajrumi uu alifay fahamkeeda inaan fududeeyo fahamkeeda inaan fududeeyo calaa siqaari alabati ardada kuwada yarya yaraanta da laga hadli ma waxaa laga hadlaa kuwa cilmiga bilowga ku ah oo aan weli luqada baran kuwaasaan u fududayna liannahaa ajruumiyadu albaabu waa albaabka laga galo ilaa tafahumi alcarabiyati carabiyada la fahmideeda carabiyaha la fahmo la yidha albaabka laga gala waa ajruumiya allatii carabiyada hiya carabiyadu luqatu sayidinaa sayidkeeni luqadiisii ah wa mowlaanaa mowlaheeni luqadiisii ah rasuulilaahi rasuululaahi rasuulka ilaahay ah sala اllahu calayh wasalam wa calaa aalihi ehelkiisana ammaan korkooda ha ahaato wa saxbihi nabiga asxaabtiisana ammaanu korkooda ha ahaato wasalama ilaah nabadgeliyo wa luqatu lkitaabi waana kitaabkii qur'aanka ahaa luqadiisa kitaabka alcasiisi ee sharafta leh wa arjuu waxaan rajaynayaa an astaxiqa inaan ku muto bihi sharxan rida allah ilaahay raallihashadiisa wajal alla isagaa qaalibahu weyn fa huwa ridaha alle khayru maa shayga ugu khayr badan weeyo asca aan u saciyo ilayhi shayga wax u saciyo u shaqeeyo waa waxa ugu qayrka badan waa waxa ugu qayrka badan rabbanaa rabbigeenniyow calayka korkaaga oo keliya han tawakalnaa tala saarannay weynayka xaggaagaana anabna u soo laabannay weynayka xaggaagaan almasiiru marjica iyo noqoshada hadhow aakiro ay ahaato rabbanaa rabbigeeniyo ikfirlii ii dembi dhaaf weli waalidaya labadayda waalidna u dembi dhaaf welilmu'miniina mu'miniintana u dembi dhaaf yowma maalin yaquumu istaagi doono alxisaab xisaab kataba waxaa qoray almuctazu biاllaah tacaala waxda moxamed muxyidiin cabdilxamiid almuqadimaat tacriifu naxwi naxwaha tacriifkiisa mawduucuhu meesha uu ka hadlaa amaratu midhihiisa faa'iidada laga helaa nisbata culumta kale marka loo fiiriyo waxa uu yahay waadicuhu shiiqii dejiyo ugu horreeyey xukmu shaarici fiihi qofka gudagalaa xukunkiisa intaas halkaana ah, muqadimada kooda midaas muqadimada kooda halkaan wuxuu uga hadlaa waa muqadima dhowr ah wuxuu uga hadlaa ko tacriifu naxw naxwo xaal la yidhaah labo mawduuca meesha uu ka hadla muxuu ka hadlaya naxwadu fani walbaaba meeluu ka hadlaayo muhiim hadaad iska guda gasho kitaabka adoo noqon wuxuu ka hadla waxaa dhacda inaad sugayda dahaaro in laga hadlo ah, isna uu meel kale ka bilaabo waa isku dhibtoonayda marka koo waa inaad taqaan meeshuu ka hadla mawduuca uu ka hadla kitaabka naxwadi ah, amaad usoo fadhiisato inaad fiqi ka barato maya waa eber fiqiga maba hadlayo maba ka hadlaa meesha uu ka hadlaa amaratuhu kitaabka aad barayda mirihiisu xayn miraha aad gurayda haddaad dadaasho xayin amaradu waa faa'iidada maxaad ka faa'iidi dadan waxa mogta haddii lagu yidhaha shaqadaasaad qabanay mushaarka waa in laguu sheega shaqada markaad soo dhammaydo haddaan laguu sheegin shaqa waa kula dheera wax dhib badana xaa laga helaad leeda laakiin haddii mushaarka lagu cayin oo lagu yidhaha shaqada markaad dhamaydo intaasaad leeda dad ku qanacday mushaarkaas mushaar lagu qanci kara uu yahay shaqada ku dhigtoomayda waa ku sabri marka naxwada waxaa lagu sheegaa mirahaad ka gura doonta nisbatuhu culumta kale calaaqada uu la leeyahy ah, fiqiga miyay isgalaan ma waxay isgalaan waxa wey musalaxuxadiidka fanigu fani uu ka mid yahay ma jirta calaaqada u funuunta kale la leeyahy waadixuu shiikii ugu horreeyo fanigan si gaara ah u alifay xukmu sharci qofka baramaya xukunkiisa ma waajiba ma sunna maxay tahy atacriifu tacriif kelimatu naxwi kelimada naxwo la yidhaha tudlaqu waxaa lagu iطlaaqaa fi luqati اcarabiya luqada carabiga waxaa lagu iطlaaqa macnaha waxaa loo isticmaalaa calىa ciddati macaanin dhowr macna loo isticmaala dhowr macne ka dhowrkii macno lagu wada sheegi ma waxayla lagaaga sheega maxaa yeele macaanida loo isticmaalo sida uu yidhi asheekh maxamed maxamed amiin ibnu cabdillaahi aloromi alharari fi lfutuuxaati alqayuumiya afar iyo toban macnaa loo isticmaala hu afar iyo toban macle aan lafdiga naxwa marka la yihahdo a loo isticmaalo qasad waa loo isticmaalaa wy mili shay shay lamida waa loo isticmaalaa jihana waa loo isticmaalaa miqdaarna waa loo isticmaalaa qismina waa loo isticmaalaa bacdina waa loo isticmaalaa nuucna waa loo isticmaalaa qurbina waa loo isticmaalaa jaanibna waa loo isticmaalaa so uma jeedid waxaa loo isticmaalaa oo kaleeto cindaa loo isticmaalaa duuna loo isticmaalaa bayaana loo isticmaalaa ism qabiila isagoo ahna waa yimi ism qabiila afar iyo tobankaasa loo isticmaala afar iyo tobankaas saddex bayd ayay ku jamciyeen qasdun wa milu jihatu miqdaaru qismu wa bacdu qaalahu اlakhyaaru والنوق والقرب وجانب كذا وعند دون والبيان فخذا فتوجيه واسم قبيلة أتى جملتها عن العرب قد sabta marka macaanidaas badana loo isticmaalaa laakiin tusaale yaru hadda kaa siinayo kalimatu naxwi tuطlaqu waa la iطlaaqa fi luqati اcarabiyati calaa cidati macaani minhaa waxaa ka mida aljihatu jiho jiho waa loo isticmaalaa man lafdigaas naxwo ah taqulu waxay leedahay markaad carabiga isticmaalaydo kelimatu naxwo dahabtu waxaan aaday naxwa fulanin hebel xaggiisa hebel xaggiisaan aaday jihatow dhinaciisaan aaday wa minhaa macaanida loo isticmaalaa waxaa ka mid ah ashibhu shay shay la mida wlmilu shay shay la mida taqulu waxay leedahay muxamadun muxamed naxwu caliyin cali oo kale wey ey shibhu waa shabaha wa milu asagu lamid saasaa leedahay wa tublaqu taas waxay ahayd luqada macaanideedii wax yaroo ka mid oo tusaale ka mida hmm, tusaale ka mid a ee wa tublaqu waa la ilaaqaa kelimatu naxwi fi istilaaxi alculamaa culammada istilaaxooda cala alcilmi oqoon in loo yeesho bilqawaacidi qaacidooyin allatii qaacidooyinka yucrafu bihaa lagu garto axkaamu awaakiri اlkelimaat kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas axkaamtooda kelimooyinka alcarabiyati carabiga loo nisbeeyey fii xaali tarkiibiha ah, xaaladda ay saaran yihiin kelimaadka oo min alicraabi icraab ah xaalad xaalkaas iyo walbinaai bine iyo wamaa yasbacu daalika waxa raaca waxa raaca waa shuruudda shuruudda wey in la caddeeyo shuruudda ah, sida nawaasikda shuruuddooda caa-idka marka la xadfaa shuruuddiisa inna meelaha lagu xadfo meelaha inna hamsada la kasriyo ama meelaha la fadxiyo oo anna la yidhaahdo kuwaas wey kuwaas wey wamaa yatbacu daalika marka isilaaxaan maxaa la yidhaahdaa hadii lagu yidhah maxaa leeda alcilmu biاlqawaacid alatii yucrafu biha axkaamu awaaqir اkalimaati اlcarabiyati fi xaali tarkiibiha min alicraabi wاlbinaa wamaa yatbacu dalika wamaa yatbacuna waa kuu sheega waxaan ku yidhi waa shuruudda sidaa nawaasikda shuruuddooda sida caa'idka marka la xadfaa shuruuddiisa sida inna meelaha la kasriyo hamsada iyo anna meelaha la yidhahdo la fadxiyo almawduuc muxuu ku hadlaa naxw mawduuca iyo meesha uu ka hadlo naxwadu almawduuc wa mawduucu cilmi naxwi cilmiga naxwada mawduuciisu alkalimaat alcarabiya wey kelimaadka carabigaa wey kelimaadka carabigaah uu ka hadlo min jihati اbaxi in la baaro can axwaali xaaladeedii almadkuurati lasoo sheegay xaaladihii lasoo sheegay oo icraabka iyo bina ahaa xaaladahaas in la baaruu ka hadlo naxwadu fiqi kama hadlo xadiis kama hadlo baadabkaas kaka raadin taariikh kama hadlo wuxuu ka hadlaa kelimaadka carabigaa icraabkoodii iyo birahoodii in la baaro halkaasuu ka hadla ahamaratu midhaha laga guranaa haddii la baro wa hamaratu tacallumi cilmi naxwi cilmiga naxwada la barashadiisa cilmiga naxwada barashada la barto midhaha laga guranaa siyaanatu lisaani waa in carabka laga ilaaliyo canilkhadayn in lagu gafo filkalaami alcarabiy kalaamka carabiga kalaamka carabiga in lagu gafo kalaamka carabiga in lagu gafo in laga layska ilaaliyo kow faa'iidadaas waa laga gaaraa haddaad naxwo barato kalaamka carabiga ku gafi maydo waa saxe markaad ku dhawaaqayd qof hadalkiisa la dhegaysan karaad noqonay hadalkiisa qof la dhegaysan karo kow waa faa'iidada koobaad siyaanatu lisaani carabka in laga ilaaliyo canalkhada in lagu gafo fi lkalaami alcarabiy kalaamka carabiga labo wa fahmu lkitaab wa fahmu lqur'aani اlkariimi qur-aanka wanaagga badan in la fahmo wاlxadiiثi xadiidka in la fahmo xadiidka annabawiyi ee nabiga loo nisbeeyey in la fahmo fahman fahmna la fahmo fahmkoo صaxiixan صaxiixa alladayni kitaabkii iyo xadiidkii alladayni qur'aankii iyo xadiidkiyaa la fahmaa humaa labadoodu aslu shariicati shareicada asalkeeda ahaa shareicada alislaamiyati islaamka loo nisbeeyey wacalayhimaa qur'aanka iyo xadiidka korkooda ana madaaruhaa shareecada wareegooda hado ayagay ku dhisan yihiin shareecadu kama baxdo ah, qur'aanka iyo xadiidkay ku wareegeen shareecada islaamka labadoodaas oo shareecada dhamm ku wareegto aa ah, si saxa loo fahma nisbatu calaaqada uu la leeyahay culumta kale huwa min alculuum alcarabiya uu yihi saasuu yihi culumta carabiyadu ka mid yihi laakiin waxay yidhahdeen jawaabtaas waxaa ka fiican in la yidhaahdo marka lagu yidhahdaa nisbadiisa sheekh uu culumta kale leeyahay waa tabaayunuhu wa takhaalufu lisaa'ir اlculuum alfutuuxaat اlqayuumiya saasaa ku sugan waa in saas la yidhaahdo maxay tahay nisbadiisu wa nisbatuhu waxaa la leeyahay tabaayunuhu waa inuu ka fog yahay wa takhaalufu waa inuu khilaafsan yahay lisaa'ir اculum culumta kaleo dhan cilmi iyo fani kaleu ka mid yahay mji tabaayunuhu wa takhaalufu waa inuu ka fog yahay oo khilaafsan yahay lisaa'ir اlculuum culuumta intooda kale labiyo toban weeye culuumta carabiyada oo naxwaha iyo sarfiga curuudka iyo kaafiyada luqada qardiga iyo inshaaga khadka iyo bayaanka macaaniga iyo muxaadarada iyo ishtiqaaqa wey labiyo tobankaas mid ka mida wey marka naxwadu marka waa khilaafsan yahay wy waadicuhu qofkii ugu horreeyey dejiyey oo bilaabay wاlmashhuuru sida la caanbixiyey ana awala waadicin kii dejiyey ugu horreeyey ana awala waadicin kii dejiyey ugu horreeyey licilmi naxwi cilmiga naxwaha huwa abulswad weeye addu'ali waa taabici taabici weeye bamri amiiri اlmuminiin muminiinta amiirkoodii amarkiisuu ku dejiyey cali bn abi aaliba radia allahu tacaala canhuma labadaba allah raadi ka noqday cali bn abi aalib amiiru lmu'miniin ayaa wuxuu arkay in carabtii iyo cajamigii isdhex gelayaan oo luqadii carabiga aheed ay lumaydo marka si loo ilaaliyo loo xifdiyo ayuu amray in luqada carabigaah qawaa'id loo sameeyo oo nin kale abulswad addu'ali magaciisana maxaa la yidhahdaa haalim ibnu camr aa la yidhahdaa haalim ibnu camrin ayaa la yidhahda haalim ibnu camar ayuu amray oo yidhi deji cilmiga carabiyada weliba naxwada cilmi carabiya kalema naxwada deji naxwada deji saas ayuu ku yidhi marka waa dejiyey waa uu dejiyey waafaqeen sharfiga isaga culamadu waxay isku waafaqeen waxaa dejiyey mucaad ibnu muslim alhara nin la yidhahdo mucaad ibnu muslim alhara ninkaasaa dejiyey ninkaas ayaa dejiyey culamadu saasay u sheegaan ibnu khalduum oo kale taariikhda ibnu khalduum wuxuu yidhahdaa qof qora waxaa ugu horreeyey naxwi abulswad addu'ali min bani kinaanuuna ka dhashay cali bnu abi aalib ayaana u ishaaray markuu arkay in malakadii iyo awooddii loolaha luqa carabiya ay daciiftay oo ay daciifaydo markaasu suyuudi laftirkiisu markuu u tarjamaynaya abalswad addu'ali buqyatulwucaadka juska labaad laba tan iyo labo raqamka kun saddex boqol soddon iyo afar markuu u tarjamaynaya abalswad wuxuu yidhi awalu man asasa naxw weeye sida aan ku sheegnay dabaqaat اlkubra marka culummadu saasay u sheegi jireen isagaa ugu horreeyey oo dejiyey isagaa ugu horreeyey oo dejiyey xukmu shaarici fiih qofka gudagelaya xukunkiisa in la barto xukunkeedu muxuu yahay wa tacalumuhu tacalumu naxw naxwaha barashadiisu fardu waa farad faradkoo min furuudi اkifaaya farad kifaayaalka ka mida ah fardukifaaya waxaa la idhaahdaa shayga dadka gobol hadday sameeyaan inta kale dembigu ka dhacayo haddii la dayacana dhammaan qof kasto awood u lah oo dayacay uu ku dambaabayo uu ku dambaabayo marka naaxiye kasta ama gobol kasta ama magaalo kastoo muslim degan yahay qof naxwo yaqaan in laga helo haddii kale dadka magaaladaas degan dhammaan waa ku dambaabayaan oo bara baradiiday ee awoodda u lahaa inay bartaan xukmu shaarici fiihi qofka gudagelaya xukunkiisa fiihi naxwaha gudagelaya wa tacalumu naxwaha la berashadiisu fardun waa farad oo min furuudi lkifaayati ka mida wa rubamaa waxaa la arkaa tacayan inuu caynoobo waxaa dhici karta qof gaara inuu fardulcayn ku noqdo naxwada berashadiisa wa rubamaa waxaa la arkaa tacayana inuu caynoobo tacalumuhu naxwaha la berashadiisu calaa waaxidin qof oo fasaara farda caynin uu ku noqdo calayhi qofkaas ah, fardulcayn uu ku noqdo taasuna waa qofka kitaabka iyo sunada akrina siday culummadu yidhaahdeen sheekh اiسلام iبن تaymiya markuu ka hadlayo xukم تacalum luغaة الcarabiya wa minha naxو wuxuu yihahdaa وmacluum ana tacalum اcarabiyati وatacliim اlcarabiyati fard calى الkifaaya wa kaana slfu yuadibuuna أwlaadahum calى laxn waxaa la ogsoon yahay luqada carabiga ah oo la barto dadka la bara waa fard اkifaaya slfkuna waa ku garaaci jireen caruurtooda laxniga anagii soo sheegnay cabdالlahi ibn cmar iyo ubay kacab ونحن مأmuرون أمر iiجاabi aw أمر استحbaabi annaga waana la أمray أمر oo waaجibin ah ama أمر sunayn ah inaan ilaalino qاanuunka carabiga majmuuع الفتawا juزka sddon iyo labaad laba bqل konton iyo labo lab اktiضاء صراaط المsqيm laba bqل iyo toban osna ku sheegay الشheekh محamed الأميn cabdاللaahi الrumi في الفتوحaaت الqayumiya wuxuu dha وxukmuhu wujubu alkifaa'iyu calى ahli kuli naaxiya dad kastoo meel degan waajibuu ku yahay wwujubu alcayniyu qofkana fardulcaynu ku noqona calىa qaari tafsir wاlxadiid qofka tafsir iyo xadiid akrinaya fardulcayn u ku noqona shekh nasir din albanina sidaasuu yidhaahdaa isaguna sidaas ayuu yidhaahdaa marka waa waajib bismi اllaahi الرaحmaan الرaحيim matnigii shiikii iska lahaa wey bismi illaah ilaahay magaciisaan ku allifa uri shiiqaanuna allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiye cidduu doonoo khalqigiisa ka mid a ah. qaala almusanifu musanifka wuxuu yidhi wahuwa musanifku abu cabdillaah shiiqa matniga jurmiyada iskale ayaa la yidhahdaa kunyadiisa abu cabdillaah ibnu muxamedin abu cabdillahaas ina maxamedan abu cabdillaahi waa kuyadiisa magaciisana maxameda la yidhaha saas dareed magaca inuu sheegaa ficneed o yidhahdo abu cabdillaah muxamed ibnu muxamedin ah, waa muxamed ibnu muxamed ah, marka laba muxamed meesha waxaa la raba markuu yidhahdo abu cabdillaah muxamed inuu yidhahdo madiniga saasaas saxa ah, muxamedkii koobaad magaciiu ka tegey marka kunyadiisu waa abu cabdillaah magaciisuna waa muxamed mxamedkaasoo ibnu muxamedi ina muxamed sii aha soma waa muxamed ibnu muxamed muxamedkaasoo ibni daawuudin ina daawuud ah asinhaajiyu almacruufu ee loo yaqaan bibni ajrumi hamsada waa la kordhigaa jiimka waa la godaa rada waa la shidaa